bsm illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wkafaa uma asalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacda allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wasidnaa cilma wtuqan ya rab alcaalamiin wabacdu maanta waxaan qaadanaynaa oo gebagebe inoo ah oo casharkan maanta haddaan dhammayno noogu xigaya saddex cashar oo kale oo dhaxalkii qaybinta iyo howlahaas ahayd Eh, insha allahu tacaala haddaan dhaxalkan qaybtan sabuurada aan dhammayno waxaan u gudagelinaa kitaabka raxbiyada inaan laqbayno oo aan caadigu akhrino si insha allahu tacaala loo xifdiyo oo markaas laba faa'iidaba loo helo faa'iidadii qoraalka ahaa iyo faa'iidadii ahayd xifdinta intaba insha allahu tacaala in la isku darsadoo la helo rabaa maanta waxaan qaadanaynaa miiraathu lmafquud kii la waayay si wax loo dhaxalsiin siin lahaa kan la waayayo intuu maqnaa oo la weysanaa ayaa waxaa dhintay cid oo dhaxalkiisa iska lahaa ama wax ku lahaabaa dhimatay ciddii marka cid kale ayaa la dhaxalaysa ninkan maqan see marka dadka jooga iyo kan maqan xoolaha loogu qaybinaya mise waa loo xayirayaa inta uu imaanayo mafquud horta maxaa la yidhaahdaa huwa man qataca khabaruhu wajuhila xaaluhu waa qofka warkiisu go'ay xaalka uu ku sugyahayna aan laga warhayn falaa yudraa la garamayo xayun huwa aw mayit ma nool yahay mise wuu dhinto lama kala garanayo waa laga warhayn jaan iyo cir meelu dhiga la garamayo waa fahamta soo waa qofkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa mafquud xoolihiina waxbuu ku leeyahay meedkuu ka tegey see loo qaybinayaa dariiqatulcamal waxa weeyaan kow horta tusaalahaan sii qoranno hal tusaale soo qabo meesha yaa inoo jooga zawj aye ya zawj iyo hooyo ya liabnayni liab akh liab oo ah mafquud haye ismiya waa u jeedaa dadkan waxaa ka dhimatay zoojkan islaantiisa oo zoojada ahayd waxay ka tagtay isagii iyo hooyadeed iyo laba isku aaba yihiin iyo laba walaalo gabdhaha weeye iyo wiil isku aaba yihiinoo kuwan deela dhashay laakiinse hee maqan oo mafquudo la waayey meeluu aaday baa la la'yahay nagna maxaa loo samaynayaa wuxuu ku yidhi marka koowaad waxaa samaynaysaa nuqadiru lilmafquudi xaalatayn horta kan maqan waxaan ka soo qaadaynaa laba xaaladood xaalad uu nool yahay iyo xaalad uu uu dhintay labadaa xaala ka soo qaad sidaa uga shaqaynaysa sii hor xamligaaso garamaysid waddadii baa marinaysaa marka laba xaala ka soo qaadid naqsimu almas'alatayni cala almafquudi waman macah labadii xaaladoo dhisaya mid kasta dadkaa u qaybinaysaa iyo isagiia uwada qaybinaysaa wixii tasxiix u baahana waa tasxiixinaysaa horta aan u samayno laba xaalaan ka soo qaadna iye yahay xayun maruu yahay aye hadduu xay yahay aan u qaybinno xoolaha marka maxaa siinaysaa zawjka carruur ma joogto hooyadana walaalihii waa ku batay la abkan waa uu nool yahay ninkii walaalkood ahaa haye oo isla casabeynayaan soomaa haye maxaa ku dhisanaa masalada lix soomaa saddex baanu siinna hal baanu siinna maxaa soo haray maxaa soo haray labo labadii soo hartay bay wadaagaan waa laba gabdhoodii ha lagu yeela waa intee madax intee madax weeye waa afar madax maxaa yeele lidakari afar madax maadaama ay yihiin kudhulku afar lix intee weeye labaatan iyo afar soo maa sii iyo afar uqaybi labaatan afar saddex ku dhufo labiyo toban labaatan iyo afar afar ku dhufo kudhufo wiilka maxaa siinaysaa gabar labanlaabkeed gabadhuso laba maahan labanlaabkeeso afar maa labadan qaybsadaan waa markuu intaan hee markuu nolol aan u xukmino weeye kow marka inuu noolya ka soo qaadno haddana waxaan ka soo qaadaynaa inuu meyit yahay dhintay hadduu meyid noqdo maxaa la siinayaa zooj wax saameyna kuma la soomaa hooyada maxaa la siinayaa lawalaal laba gaari baa jooga haye sudus baa la siinayaa ukhtaynka maxaa la siinayaa waalkood ma joogee ya ya uluaan iyo kanna waa maqan yahay soomaa waa mafquud waa la waayey maxaa lagu dhisayaa masalada yaa lix soomaa saddex sii hal sii lix qaybi laba ku dhufo afar baashaisku xisaabtay intaa yah masaladu maxaa len caalat ilaa caalat ilaa amaaniya intaa ma hagaag labada xaalaa ka soo qaadaysa inuu yahay sidii ah, marncaadigaas garamaysid muxuu ku yidhi nuqaarinu waxaan isku barbardhigaynaa bayna aslay lmas'alatayni labada mas'alo asalkeeda labada mas'alo hee asalkeed labada mas'alo waa labadee tan uu iyo tan oo labadeeda mas'alo isku fiiri sideedda iyo waxaana ku fiirinaysaa nisbadii afarta ahayd ama tamaaul ama tadaakhul ama tawaafo hadday tamaaul noqdaan kan mid baan ka qaadanayna hadday isgelayaana kan weyn baynu qaadanayna haday shaqo isku lahayn waa isku dhufanayna wixii ka soo baxaanu qaadanayna hadday yihiin yihiinna wifqigooda mid wifqigiis baanu kan kale oo dhammaystiran hee ku dhufanayna kadib wixii inoo soo baxa maxaa loo yaqaanaa aljaamica hadda marka waxaa leenahay labaatan afar sideed haye maxaan leedahay isu qaybsami karaan hadday isu qaybsami karaan maxaan leenahay markaa kan weyn keewiya kan weyn labaatan afartaasa maxaynoo tahay ayib maxaa intaa noogu xigi kara yaa ii sheegaya waa inaan raadinaa tii salays waxduus maxaa raadinaa sax jusu sahmi muxuu ku yidhi naqsimu waanu qaybinaynaa aljaamica calaa asli kulli mas'ala liikhraaji jus'i asahmi wakaa aye abaaaaqaybi bobsi hal baa u soo baxay aaaaa qaybisaa e kanna saddex baa u soo baxay ayib soma ujeedid ya u jeedaa soomaa waa zawjkii waxaan lahaa jusu sahm waa zawjkii hooyadii ikhtayn liab iyo aql aawa mafquuda soo maa aan xoolahooda siinna marka halkaas waxaan soo saarna jususahm waan soo saarna maxaa noogu nadribu waan ku dhufanaynaa jus'a sahmi kulli mas'alatin fii sihaami alwarathati aladiina fiiha wax kale ma eh, jususahmiga soo ma jeedid yaa jususahmiga ugu dhufo mid kasta haye hal ugu dhufo labiyo toban waa labiyo toban hal ugu dhufo afar hal ugu dhufo afar hal ugu dhufo afar masalada koobaad waa taas intaa markii la isku daro labaatan afar waa inay keenta saddex afaraad saddex afar ku dhufso intee weeye labiiyo toban soo maahan ku dar haye saddex ku dhufa saddex sagaal saddex ku dhufa hal saddex afar ku dhufo saddex ziro ku dhufo ziro tan waa isagoo nool tanna waa isagoo halkaan markaan marayno dadka halkan jooga labadooda god ee markii meydku noolaa markuu dhintay qofku mafquudka ah labadooda god tirada ku taha hadday isku mid tahay mid uun ka qaado oo jaamacada ku hoosqo haddaysan isku mid ahayna tan ugu yar qaado aye zawjka masalada hadduu nool yahay labiyo toban buu hadduu dhintayna muxuu qaataa maxaan qaadanaynaa maadaamay kala duwanaadeen sagaalka ayaynu qaadanaynaa haye hooyada haduu nool yahana afar bay qaadanaysaa haddii labadoodu haddii meed yahayna maxay qaadanaysaa maxaa siinaynaa marka saddexda labadan walaalaha gabdhaha hadduu nool yahayna afar bay qaataan hadduusan nooleenna kee yar marka afar kani laftigiisu hadduu nool yahay afar baanu siin lahayn hadduu dhinta intee siin lahayn maxaa u yar markau haystaa inaan waxba la siin soomaan waay tiradaas waa markaa xoolaha la qaybiyey xoolaha la siinayo wey halkan bal fiiri zawjku garmuu sagaal qaadanay markuu he meedku dhinta soo maahan haddii meedkii ninkii meed maaha haddii mafquudkiiyo soconaya uu yimaado sagaalkiisu iska qaado wuxuu qaadanayaa hee maxaa sagaalku raacaya maxaa u raacaya macnaheedu waxaa weeye saddex baa ka maqan asaga koow oo muxuu kaga maqan yahay haduu noolaado hadduu dhinto laakiinse waxaa kagama maqnaa waa fahamta soomaan hooyadow imow haddii wiilkaas meeshaa jooga eh, asagoo nool uu yimaado saddexda maxaa u raacaysa maxaa u raacaysa halba u raacaysa laakiin asagoo soo dhinta hadii la sheegana saddexeedaa haysanaysa halka cid kalaa iskale haye isku darintan waa labiyo ku dar afar ka jar waxaan leenahay almawquufu calayh waa sideeddaasaa meel la dhigaya sideeddaas qolo kasta waxbaa kaga jirta sidaas ma'an ukhtayn liabka haddii wiilkii la waayooo nool uu yimaado afartooda iska haysanayaan laakiinse wiilkiioo dhinta haddii la soo sheego sideeddii baa loo tegayaa maxaa looga soo darayaa maxaa ka dhiman markiilaga jara aar sideedsokabalina sideedaba ayaga ahee xoolaha loogu daraya waa fahamta hooyadii hadda saddex baanu sii siino xoolaheeda inta ugu yar ah hadii meedkii la soo sheego inuu nool yahay xoolaha sideedbaa maxaa laga siinayaa loogu darayaa hal baa loogu darayaa afar baa loo gaarsiinaya waa fahamteen soomaahan marka sideeddaa waxaa lala sugayaa meedka xukunkiisa ama maxkamaddu inay tiraado laba sano ayaynu sugaynaa laba sana kadib haduu imaan waayo ama la waayo waxaan xukminaynaa ninkaas nin dhintaan ka soo qaadaynaa marka haddii nin laga soo qaado xisaabtee la gelaya tan ayaa la gelaya siddeeddii waa la kala qaybsanayaa siddeeddii bajaaba qaadanaya wakhtiyinka le abkaa qaadanaya wey sideedda inoo hadhay waa sideed waaligu ama qofka xoolaha xukumay ama qaadigu uu haynayo meel baa la dhigayaa aduu calaayaxaal yaa lala sugayaa ninkan intuu dhinac u dhacayo baa lala sugayaa dadkani intaas xoolahoodii ka haystaan waa fahamteen soomaan waxaa lala sugayaa ninka intuhadduu meed u dhaco ooyaa ninkii meed baa la xukmay inuu waa inuu intaa soo sheegay maxaa la samaynayaa maxaa la mas'alada meydkaa la fiirinayaa marka hore waxaan leenahay oktooyin la abow labaiyi baa meydka ku lahayd hadduu dhinto afar baa laydinka siiyey soomaahay maxaa idinka harsanaa intaba idinku qaata waa fahamta soomaahan amase ninkii uu noolaadaa la sheegay hadduu noolaadayna waxaan leenahay sideedii zawjow adugu maxaa sideeddii kaa siina horta waagii dhoweyd maxaan kaa siinay labiyo tobankaaga horta sagaal maxaan kaa dhinnaa saddex ku darta saddex maxaa haray markaa an waxaa loo imaanayaa hooyadii waagii dhow intee kaa siinna baan leenaha xoolahay saddex soo maxaa kaa dhinna yaah ku darso halkii afar ka dhigo haye maxaa noo soo haray afar baa soo harta soo maahan loo imaanayaa ukhtooyin laabka war hadduu meydku noolaan lahaa soo afartiini qaadan lahayn soolidma siin haa hawa idinka laydinku darmaya socda asagaa loo imaanaya war waa noolaatay maxaa samaynaysaa afar baan lahaa afartaadi qaado intaa marka mawquuf calayhi baa la dhahaa waa la koranayaa meel baa la sii dhiganaya warkaa waa ku dhacay soomaa saalaha labaad ii soo yeeriyaye iyo maxaad bintayn soomaa ayadaa ugu horeeya bintayn haye ya bintay bintay ibni miya waay bintay ibni dambal ifiiri tusaalaha ugu dambeeya bint mafquuda soomaa bint ibni ka dhigta bint ibni hal gabar ka dhigtaa aye maxaa ku xiga ibni ibni raaci ibnu ibni ibni mafquud soomaa yah iyo cam yaa la weysanya hadda kan lama waayen waaya ila wada marka aggaas warqadda ka soo jeeso xaggan soo fiiri ila soco aniga marka waa inaa ila wada shaqada kuwaad maxaan samaynaynaa maxaan ka soo qaadanaynaa wiilkaas marna inuu nool yahay marna inuu meed yahay soomaa aye siida markuu nool yahay hadda maxaa siinaysaa maxaa siinaysaa binteynka ah yaa uluaan sooma aye binta imnidana waa isliaasku egi waa caslacasabo kanna shaqaxaamale waa la xijaaba wiil baa yimi wiil yaa yimi wiil baa yimi haa maxaa saaraysaa agga maxaa saaraysaa saddex soomaan haye saddex u qaybi hal laba ku dhufo labay qaateen maxaa u soo haray hal ma qaybsan karaan waa saddex madaxe maxaa samaynaysaa yaah maxaa soo baxay sagaal haye sagaal ku dhufo sagaal saddex laba ku dhufo saddex hal ku dhufo hal iyo laba u kala sii warkaa ma haysa waaye intaas soo xariijimayso waa isagoo nool soo maa isagoo dhintay nooge hadda lagala baxaya hadda waa la kala baxaya casharkii waagii hore aan dhigi jirnay haddee haysid kale haddaan kala ogaan doonnaa hadduu meed yahay bintaynka maxaa siinaysaa ayagu isbedeli mayaan soo maah ulutaankooda haye gabadhana maxaa siinaysaa rag baa waa horagalay maxaa siinaysaa bintada warhaye gabdhow rag waa galeen haye shuruudii gabadhu markay suduus qaadanaysa maxaa ku jirtay haye hal gabaroo bintu sulbi iyo inay joogto hadda yaa jooga bintu sulbi jooga macnaheedu waxa weye suduusna qaadan mayse waa la tuuray waa hee way iska tegayaan mas'aladaa muu jeedaan hadda wiilkaas ibnu ibniga waxaa loo yaqaanaa ibnu ibnin mubaarak waa mid barakaysan haddii gabadhaas iyo labada dhis u hari lahaayeen xoolaha soo haray gabadhaa lama siiyan maxaa yeelay su-aashaas weydii waxa lena sababtu waxaa weeye bintadu oo niska qaadata iyo bintulibnida oo suduska qaadanaysa hadday isu yimaadaan xoolaha saddex oo labay isu buuxiyaan xoolo hadday lix kun ahaayeen oo gabadhan nis ay qaadato maxay qaadatay saddex gabadhan ay sudus qaadato maxay qaadatay hal isugu dar saddex hal ku dar afar kun afar kun lixda maxay ka yihiin maxay ka yihiin uluaan bay ka yihiin soomaan marka haddii meesha hadday isku yimaadaan hal gabaroo bintusulbi iyo hal gabar bintu imniya uluaan bay isku buuxiyaan haddii meeshii bintuimnigiiba uluteynkii qaateenba buuxsadeen maxaa la samaynayaa gobol waa la iska diraya waa dhacaysa warka waa ku dhacay somaa ilaa inay hesho mooyaane wiil la simanoo casabo la aada haddii wiil casabo la aada weyda maxaa la samaynayaa iska tegaysaa maxaan samayna hadda wiilkii uu ka dhintay wiilka casabada geeye markii hore hadda miyuu u joogaa way tegaysaa waxaan leenaha waxba kuma hayno yaa halkii siinayna yaa halkii siinayna camkaa xagga fursad ka helay dhag ula booda camkii warkaa waa ku dhacay soomaa warkaa ma fahamti xaye ibn ibni waa maqan yahi ayadana waa suluutaynkii waa laga buuxsaday soo maa maxaa ku dhusaysaa masalada saddex soo laba sii haye kan casabuu qaadanayaa maxaa siinaysaa hal marka intaas saasay u qaybsadeen xoolihii halkaa markay marayso maxaan raadinaynaa aljaamica xagee ka raadinaynaa usuulu masaaisha saddex iyo sagaal isku fiidi koosma hoosgelayaan kan weyn qaado sagaal sagaal u qaybi maxaan hadda raadinaynaa haddana juus u sahmiga labada masalo soomaa sagaal sagaal u qaybi intee weye hal sagaalu qayb saddex haye hadda aan dhisanno marka masaladeenna ayadoo ansaxa kow labo saddex afar kow labo saddex afar soo haye u sii markaad hal ugu dhufa labo waa binteynkii soo waa binteynkii haye iyo bint ibnidii haye iyo ibnu ibnigii iyo camkii haye siida hal laba ugu dhufo hal lix ugu dhufo tasxiixa qaadanayna tasxiixa tan waa la iskala tegi haye hal lix ugu dhufo lix hal hal ugu dhufo hal hal laba ugu dhufo hal miim siiro ugu dhufo ina waa la xijaabeeye amkiiaatmas'alada koowaad camka waxba kuma leh suma jeedid waa mas'aladu wiilku hee nool yahay wiilkaas magaciisa dhan walaalkiis waa badbaadiyee hadduu maqnaan lahaa maxay halkayaa qaadan lahaa sida tan soo socota ibnumaarig baalna wuu barakaysan yahay haye asagoo meyid aan fiirin haddaba saddex laba ku dhufo lix saddex ziira ugu dhufo saddex eber ugu dhufo inawaa dhintay saddexaa lagu dhufo mas'aladii labaad buu camku muxuu ku yeeshay ayib qolo kasta markaan jaamacada siinayno tirada ugu yara haysato ayaanu he u rarayna jaamacadda hosgeynayna bintaynku labada jeer was isleeyihiin soomaan maadaama xoolaheeda marnaba aysan isdhimayn ayaga howlan u wada qaad ayada banaan dhig jaamacad dambe uma harin wax lagaga soo celiyo lixdeeda hore usii qaadanaysa marka waa ku dhacay soomaa bintimnigatirada ugu yar haysta maxaa weeye ziiro ibni ibnigana camkana maxaa soo haray lixdii lix sagaal ka jar de sagaal lix ka jar saddexdaas maxaan u bixinaynaa almawquufu calay meel baa dhigaya waxaan leenahay waxaan sugaynaa wiilkaas suu dhacayo waxaan leenahay wiilkii waxaa la soo ogaaday inuu nool yahay maxaa la samaynayaa waxaan leenahay inuu nool yahay soomaaliyan haa masaladana u imaanayna horta binta ibni labadii gabdhoodow maxaa ku lahaydeen xoolaha markuu nool yahay ninkani lix soomaahan lixdii ma qaadateen idinku xaggaa ka baxa idinku xoolo dambale idinma harine binti ibniyo maxaa ku lahaydaan hadduu nool yahay hal hadeerna maxaa leen siiye waxba sooma saddexda halkiina ka qaata halkoodii qaadanaya waxaa loo ima ibni ibnigii war haddaan nooshaa maxaan ku siin lahayn ma ku siinay maya ayib laba ka qaado maxaa haray yaa hal maba harin waxba dee haba ma harin kana u imaanaya ninkii waxaa la sheegay inuu dhintay oo aakhiro aaday wuu shiiday doontiibaa waagaasbaa doontaa lagu sheegay doontiina lama hayo cid kasoo laabatay lama oga wuu dhintay baa la xukmay miyaa masalada meydka imaanayna war hadduu dhintay ayaga waxa isbedelen soomaan binti imniyo hadduu dhintay maxaa ku lahaydee waxba la dhammaantiin soomaaan haa iska sii socda waxba la diidmahaye asna waaba maqan yahay war adiga hadduu noolaan lahaa waxaa laguma siiyeen soomaa ah. wuu dhintay maxaa ku lahayd saddexdii qaado meesha taagadaa iska lahaay iska qaado marka waa ku dhacay soomaa ah. saasaa muslimka cadaaladda loogu qaybinaya tusaale ay noo haraa u soomaa ah? yaa ii sheega tusaalaha haray tusaalaha noo haray waa tusaale laba qof baa maqan oo la waaye yaa la waaye yaa laba qof ayaa maqan oo la waay halmiya miya binto mafquuda ah qura miya iyo uqtada lacabtaha oo dambe mafquuda ugu dara ayadana way maqan tahay labaa maqan meesha haddii laba maqan tahay inta haddaa maranaysa waa fahamta soomaaha hal qof hadduu yahay intee xaalad maraya laba xaala soomamudhinta soomaaha qofka kalena intee xaala maraya isugu dar meesha afar xaalaa imaanaysa maray wada nool yihiin maray wada dhinteen maray gabadhu nooshahay iyo maray ukhtadu hee afar xabbay noqonaysa marka lix hadday noqotana mid kasta labuu wata waa u sii wadaa waa fahamta soo maaha yaa dhintaan yuu ka tegaanidhi haye ryuu ka tegay baan idhi zawjatun haye ya ummun haye bint mafquudada soomaahan iyo ukhtun shaqiiqa iyo ukhtun liab oo ayaduna hee uudaa laba qof mar maxaa xisaabsanaynaa ila socda haye mar u xisaabsanaynaa laba qof oo nool lababayna nool yihiin isugu dar mar waxaa xisaabsanayna inaan labaduba hee dhinteen oo maxaan leenahay mayitaan mar waxaan leenahay albint bint baa xaya ka horqorayna marna waxaan leenahay wakhtalab xaye wakhtalab baxaya macnaheedu muxuu yahay tii kale ahee iska fahamtalama sheegayahaye waxaan leenaha xaya way nool yihiin hadday nool yihiin maxaa samaynaysaa tan waxnu iska beddelaan caruuru gabadhaas hadday nooshahay tani oo nool oo xukminay zawjada maxaa siinaynaa umun hooyadana sudus bintadana nis wakhto shaqiiqaana alaqhwaat maca albanaati wakaatanna waa la xijaabayna waa laga mudan yahay soomaa hee waa laga mudan yahay casabadii haye maxaa ku dhahaysaa masalaga siddeed baa joogaya lixde yah labaatan iyo labaatan afar sideedu qaybi lixu qaybi labow qaybi isku darintaa lix iyo toban sagaal iyo toban maxaa soo haray shan warkaa meela socota haye waa markii ay wada nool yihiin mayitaan wey haddana waa laba qof oo dhintaa xukuminayna hadday dhinteen zawjadaa caruur ma joogto maxaa siinaysaa yaa rubuc hooyadana hal gabarh baa la joogta laba ma gaarin maxaa siinaysaa ulu bintadan way maqan tahay soomaa waa mafquuda aye ukhto shiiqaa maxaa siinaysaa inna farac ma jooge nis tanna waa mafhuuda waa maqan tahay ilaan labaduba ina maqan yihin baa sheegnay soomaa haye maxaa ku dhaysaa masalada rubuc iyo ulu ba isugu jireen yaah abiitanafar u qaybi saddex u laba u qaybi lix isku saddex tacaalat ilmas'alatu ilaa alaaata cashara soo maa waaya markay ayaduna inta wada dhinteen maxaa noo xiga bint baa xay baan leenahay bint baa maxay tahay xay nool hadday bint nool zawjada maxaa siinaysaa waa inay saamayntaday fahamtaa maxaa siinaysaa umun hooyadana sudus bintadaa nool soomaahan nis ka waran casabay geenaysaa tanna way maqan tahay way dhimatay sooma haye maxaa samaynaysaa sudus iyo umun baa isugu yimi labaatan iyo sideed u qaybi lix u qaybi laba u qaybi maxaa soo haray shantii c tan way maqan tahay marka waa marka ay waa marka ay waa marka bintadu ay nooshahayo yaa xukuna inay dhimatay waqhtadii laabka soomaa waqhtadii laabkii baa joogta hadda waxaan leenahay ukht liab baa maxay tahay xaya oo nool haye hadday nooshahayna zawjada wax saameena ma keenaysanaysaa si caruurta waa maqan tahay soo maah maxaa samaynaysaa yaah roboc hooyadana walaalo laba gaaraa jooga maxaa siinaysaa sudus bintadana waa tii maqnayd soo maah wakta shaqiiqaa maxaa siinaysaa yah nis tanna sudus ileen wakti shaqaa hadday nis qaata tanna sudus bay qaaan ulutaan bay gabdhihii kale weeyey warkaa waa ku dhacay soo haye masalada maxaan ku dhisaynaa rubc iyo sudus baa jooga yaah labiyo toban afar u qaybi saddex lix u qaybi labo laba u qaybi lix isku dar lix u qaybi horta waa laba soo maaha isku dar marka haye maxaa leeda soomaahan caalat ilmasalatu ilaa maxaan raadinaynaa marka hadda aljaamica maxaan ka raadinaynaa soomaahan wixii isla hal soo qaado labaatan iyo afar maxaa kusoo haray iyo saddexton soomaahan maxaa ka dhexeeya waxba soomaahan waanu hee isku dhufayn maxaa soo baxay saddex iyo suwaya saddex iyo miya saddex boqol iyo labiyo toban waa ah saddex boqol iyo labiyo toban soo hagaag maxaan raadinaynaa haddeer jusu jusu sahmi raadi saddex boqol labiyo toban waxaa u qaybisaa labaatan iyo afar ila soco hadda maxaa idin ku dhacay yahyo yah saddex iyo toban saddexiy toban u qaybi labaatan iyo aisdaba mar saddex labaatan afar u qaybi saddexiy toban u qaybi labaatan iyo saas maaha dadkii marka intee ahaye afar qof kow laba saddex afar shan soomaahayn shan gud aan samayno kow labo saddex afar iyo shan waa zawjatun iyo ummun binti mafquudah ukhta shaqiiqaah ukhta liaab oo ah soomaa haye ku dhufo soddon iyo sagaal saddex toban ku dhufo konton iyo konton lomiya saddex toban ku dhufo oqokontonyo addexitobanshan ku dhufo ya lixdan iyo han addextonziro ku dhufo macnaheedu waxaa weeye hadii gabadhu labadooda haddii ay nool yihiin ukhto ab waxba lama siinaya sooma maa hagaag labaatan afar waxaa ku dhufataa saddex toddobaatan iyo

waa hadday wada dhinteen hadday wada dhinteenna xoolihii soo xari laha ayaa loo kala qaybinaya waa ujeeda ina kala qaybsadeen ma ujeedaa kontin lixdan shan baheed lagu daray forty kontin laba heed sagaashan lix la gaarsiiye xagee la gaarsiiye ha loo kala qaybiyey soo haye saddex ku dhufo saddex soddon iyo sagaal saddex ku dhufo konton iyo labo saddex toban ku dhufo boqol konton iyo saddex ku dhufo yah yah lixdan iyo shan iyo ziro way maqan tahay soo maa wakhtilaadka markay nooshahay labaatan afar saddex ku dhufo websi toddobaatan iyo labaataniyo afar laba ku dhufo afartan iyo sideed labaatan afar ziro ku dhufo labaatan afar lix ku dhufo konton mise lix yah boqol afartan iyo maxaa samays labaatan afar ku dhufatay aaaaayo haye abaaawaxa ku dhufataa labo yah fartan iyo sideed soomaa hagaag maxaa samaynaysaa marka xoolaha mid kasta ugu yar ka soo qaado haddii isleegiina mid ka soo qaado haye tan waa jusu saamigii soomaa jusu maxaa u yar hadda waxaa laga siinaya qofkan sawjada waxaa la sii siinayaa soddoniyo sagaal bay sii qaadanaysaa haye maxaa qaadanaynaa yah for aid baa ayadana la sii siinaya maxaa siinaysaa zero haye gabadhan waxaa ugu yar lixdan iyo shan qoftana maxaa ugu yar isku dan intaas kadibna ka jar ku dar yaa isu wada dad boqol konton iyo laba intaa ka jar saddex ka jar boqol iyo boqol iyo lixdankaas magacood almawquufu calayhi waa la koranaya meel baa dhiganaya waxaan markii laba sana la joogay oo labada sana la sugayey tusaale ahaan wakhtiga la sugaya waxaa xukumaya qaadiga baa xukumaya ama madhabka meeshaa ka jire markii la sugayey baa waxaa la soo baxday inay wada nool yihiin inay hee wada nool yihiin baa soo baxday maxaa la samaynayaa waxaan leenahay zawjada bay ahayd haddii wada noolaan lahaayeen bay qaadan lahayd soomaahan maxaa hore u siina wa loogu daramiya iska tagto hooyada bay haddii wada noolaan lahay qaadan lahayd maxaan siina maxaa ka dhiman afar baa ka dhiman soo maahan ugu dara afartaasaa laga siin boqol iyo afar baa laga siin maxaa soo haray boqol konton waxaa loo imaan bintadaa loo imaanaya haddii noolaan lahayd bay qaadan lahayd ma siinna maxaa meesha yaalay soomaahan ayadaa iskale intaba ha qaadato warkaa waa ku dhacay soomaahan wax soo haray male hadday mayitaan wada ahaan lahaayeen haye maxaan samayn waxaan leenahay baa la siiyey soomaahan maxaa ka dhiman bay lahayde inta ka dhiman baa looga soo jarayaa waa la siinaya gabadhan bay hadday dhinaan lahaye maxaa la siiyey inta ka dhiman baa loogu daraya bay lahayd maxaan ka siina inta ka dhiman noogu dar ayaa kala qaybsanaya saasaa u wadaysaa waa fahamtiin soomaa hada bilaahi towfiiq sal allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin